alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wala alihi wsaxbi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu qaala almualifu raximah llah wacan anas bni maliki radi allahu canh ana qadaxa nabiyi salى allahu alayhi wasalam inkasar faاtakhada makana shacbi silsilata min fidatin akhrajahu lbukhaariy waxa uu soo wariyey anas bn malik khadim rasuuli اllah radi allahu canhu ana qadaxa الnabiy salى اllahu alayh wasalam koobkii nebigu inkasara wuu jabay oo fatakhada dabeetna wuxuu ku sameeyey wuxuu ka yeelay makaano shacbi meeshii dilaaca silsilatan silsilad min fidatin fida ahaatay akhraja lbukhaariy marka xadiiskani wuxuu ka soo reebayaa maadaama uu rasuulku diiday calayhi salaatu wasalaam in wax lagu cuno weelka dahabka iyo fidada ah maadaama uu nabigu diiday calayhi isalatu wasalaam haddana laga hayo koobkii uu wax ku cabi jireen isagu dee dahabkana ahayn fidadan ahayn marka hore markii uu dilaacay meeshii uu ka dilaacay inuu silsilada silsila wuxuu ka jeedaa in dheero saa iskugu xidhaysa oo isku soo dhejinaysa inuu ku ladho ku xejiyey inay bannaantay intaa yare kale oo aan shaygii la xisaabinaynin fidaah laakiin lagu kabayo dahabkii oo kalena isaga dee daahirka sa daahirka muuqata in lagu kabayaa ma muuqato maxaa laga soo reebay haddaa ee dahabka ay raggu isticmaali karaan culimadu waxay idhahdeen waxaa kamid ah iliga oo kale ninka hebel hebel ilig dahab buu leeyahy soomaad boqol ya dee dahabkaasi may banaaneyn marka hore inuu isticmaalo laakiin iligaa wuu isticmaali karaya weliba marka si gaara loogu sheego inaanu dahabku iyo fidadu way sii kala duwayinoo fidadu wax laga yaabaa mararka qaarkood ba inay ur iyo waxyaalaha keentaanbaba isbeddel ay ku keento lakin dahabkii isagu maadaama aanu keenaynin oo mirirna aanu lahayn oo aanu lahayn intaa uu uga baahanya daruuriga looga soo reebaya waxaa ka mid ah in sankii oo kale qof baa matalan dagaal amba wax lamid abu sankii ku go-ay amba wax ka midabaa ku go dabeetana nebigu alayh isalatu salaam ninkaa wuxuu u ogolaaday fidda inuu intaa ku laro dabeetana ur buu keenay kadibna markaa dahab ku bedel buuri marka haddii qofkaaso kale daruuradaas markaa nooc dee daruuraa ah bay noqonaysa halkaaso kale say sheegeen markaa culimadu sheegeen wey raximahum allahu dumarku iyo dahabka intay doonaan ayay ka xidhan karaan oo ilaahay subxana wa tacala xaleeleeyey ha u badnaado amba ha yaraado halkaa waxaynu kaga soo baxnay weelkii iyo xaaladiisa marka qaacidadu waxay ahayd in uu mubaax iyo waalku daahirna uu yahay ilaa wixii dee daliil ka soo reebo mooyaane xadiiska hore faaidooyinkani ka qaadana waxaa ka mid ah tawaaducii nebiga caleyhi salaatu wasalaam weel jabay oo hadnana uu karkaray inuu isticmaalayay oo aanu odhan anigoo rasuulkii ilaahay ah mar hadduu sidaa noqday iga daayo mid kale i keena waxaynu ka qaadanaynaa markaa sida xadiiska ku sugan rasuulku maradiisana wuu tolan jiray kabtiisana wuu yeelan jiray ee xadiis ku jirta inuu kabihiisana tolan jiray dharkiisana tolan jiray tawaadic buu ahaa nabigu alay slat slam markaa shayga waxaa kaloo laga qaadanaya israafkay ka mid tahay shaygii oo la isticmaali karayo oo aan wax dhibi soo gaadhin oo badani amba la hagaajin karayo inta layska tuuro ladhaa ku kalaysiiya waa nooc israafka ka mid ah waayo maalkaa halkaa la gelinayo dee wax kalea lagu bedeli kara baabi zalat najaasati wa bayaaniha waa nijaasada sida loo suulinayo ee looga saarayo meesha iyo marka horeba nijaasadu maxay tahy horta wa can anas malik radi allahu canhu qaal su-ila waa la weydiiyey rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam can ilkhamri khamrigaa la weydiiyey tutakhadu laga samaysanayo khalan khal laga samaysanayo qaala rasuulku wuxu uhi laa maya akhrajahu muslimun muslim baa soo wariyey xadiiskaas kamrigu ma nijaas ba ah mise nijaas maaha culimadu waxay u badan yihiin inuu yahay nijaas inuu yahay marduu shaygii khamiiray oo uu sidaa noqday waa sababta markaa sheekhu nijaasada markuu baabkeedii sheegayay khamrigana u keenay culimada in badan oo kamidina waxay ku tegeen inaanu khamrigu nijaas ahayn ee uu daahir yahay laakiin dee uu xaaraam yahay isticmaalkiisa waa kala laba bay marka waxaana qaacida ah kullu najisin xaraam walaysu walaysa kula najisan walaysa kula xaraami najisa kulu najisin xaraam walaysa kula xaraami najisa shay kasta oo nijaasi kulu najisin xaraama in la cunaano maxay noqonaysaa waa xaaraan amba la cabaa laakiin maaha shay kastoo xaraami nijaas maaha shay xaaraama la heli kara oo aan in la isticmaalo ay xaaraan tahay laakiin aan nishaas ahayn suntiiba kasoo qaata de wa la ciro la cabo haddana nijaas maaha kamrigana saasay ku tegsiyen waana qowlka raajixa aad moodo inuu yahay adiladay daliishadeen nijaasada khamriga culimada badankood u daliishadeen jumhuurtu waxaa ka mid ah qowlka ilahi yihi subxana wa tacaala ya ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru walansaab waalansaabu walazlaamu rijsun min camali shayطaani fajtanibuh marka halkaa rijsun ayay dhaha macnaheedu waa nijaas taasay markaa ka daliishadeen haddaba xadiiskan markaynu ka soo qaadno inuu khamrigu nijaas yahay qowlka jumhuurta lagu socdo haddii khamriga isbedelo oo khal uu noqdo khamrinimadii ay ka baxdo ma la adeegsanaya ma la isticmaalaya nebigu wuxu uhi alayh الsalatu salaam la maya khamrigii in khal ahaan loo adeegsado oo khalka laftiisa waa laga sameeya dee waxyaalahan cinabkan iyo unbaa laga samayn jiray oo dhandhanaan saasoo kale wey khalku uu ammaanay nebigu alay slat slam nicma aludmu lkhal waa ka xadiiska yihi nicma aludmu lkhal wax wax lagu iidaamo oo lagu darsado khalka u wanaagsan ayuu xadiis ku yidhi marka daadiyabu khamrigii ku nebigu ala slat daadiyeen markii khamriga laga xaaraam yeelana ee aayaddaas weliba ay soo degtay ayadda nimkaan akrina waa ayaddii u khamriga xaaraam yeeshay oo iyagoo saxaabadii cabaya oo dee lagu haysto ayaa lagu weri anas bin malik wuxu anigoo u dhigdhigaya ragga abu dalxaya ay ku jiraan oo gurigayagii ay joogaan ila saaynu shaha cabayn oo kale haya ayaa nin baa wuxuu ku weri rasuulka aayad baa lagu soo dejiyey xaaraam yeeshay amba qur-aan baa lagu soo dejiyey dabeetana qaad bu yihi abudalxa wasaan soo daadiyey ui saasay ugu ugu hogaansamayeen inamaa yuriidu shayطaanu an yuqica baynakum lcadaawata wاlbagضاء fi اlkhamri wاlmaysiri wayasudakm can dikr اllahi wacan الصalaati fahal antum muntahuun ma ka joogsanaysaan intahayna ya rabbi bari intahayna rab ilah waa ka joogsan waay kamrigii hadduu idaa takhallala alkhamru khamrigii hadduu khal noqdo waa uu diiday nebigu calayh isalaatu in la isticmaalo waayo waxay iska dhici karta inay wax ku harsan yihiin marka waxyaala basal iyo waxyaalo kale ayaa lagu dari jiray ba dhahda dabeetana loo dhigi jiray saasaa dabeetana ka dhii saasaa iman jirtay isbeddelkaasaa ku iman jirtay lakiin rasulka ala sla sl wa diiday xadiiska suila rasuul lahi sal la ala rasulka la weydiiyey can ilkhamri baa la weydiiyey tutahadu laga yeeshay khalan khal laga samaystay qaale wuxu uhi lama ahrajahu muslim markaa nijaasnimadeedii haddii khal laga dhigay sidii bay baaqi u tahay ayuu xadiiskani daliilu yahay wa canhu anas waxa laga wariyay qaale wuxu uhi lama kaana markuu ahaaday yowmu khaybara maalintii khaybar amara rasuulu lahi sal allahu alay waslm rasuulku wuxuu amray abaa alxata abu alxa ayuu amray inuu dhawaaqo oo fanaada markaa u dhawaaqay wuxuu ku dhawaaqay in allaha alla iyo warasuulahu rasuulkiisu yanhayaanikum waxay idiin diidayaan can luxuumi lxumri alahliyati can luxuumi alxumur hilibka dameeraha alahliyati guri joogta ah amba dadla joogta ah fainahaa maxaa yeelay iyadu rijsun ay najisun nijaas weeyaan mutafaqun caleyh marka xadiiskan wuxuu daliilu yahay inay xaaraam tahay horta cunitaanka hilibkaas hilibka xumr lahliya xumr lahliyana waxaa ku baxay alxumur alwaxshiya dameer farowga ama dameer dibadeedka isagu waa xalaal axaadiisna mar waynu ku arki doonaa kitaab aladciba markaynu marayno insha allah dameer farowgaasi ama dameerkaa isagu aan ciidana rarane dhulkaa iska joogaa kaasi ugaadhu ka mid yahay laakiin dameerkan kale ee la rarayo markii hore xalaal buu ahaa khaybar waa sanadkii toddobaad hijriyada ayay dhacday waa tii magaalada madiine laga saaray isku urursatay khaybaroo magaalada madiine u jirta waqooyigeeda xagga waqooyi ka xigta ilaa boqol iyo dheeraad kilomitr ilaa boqol iyo konton wax ka badan oo kilomitr bay u jirta markaa meel ay aad timir badan uga beerteen oo barwaaqa dhufays weynna ay ka samaysteen oo aan loo mari karin marka rasuulka alayh isalatu markii uu weeraray gaajo badan baa ku dhacday saxaabada waayo meeshiiba ku adkaatay furitaankeedii aad bay habeenada u gaajoodeen dabeedna dadku waxay gowracdeen dabeerkaas ahliga ah isagoo dhergii si fiican u karaya oo soo dhawaaday oo gaajo halkii u dambeysay ay tahay ayuu rasuulku yuri alayh isalatu salaam waxaad ku tirahdaa ilaahay rasuulkiisu waxay xaaraam yeeleen luxuum lxumr ahliya afroga dabeetna way afrogeen ya saxaabada si ugu hogaansamay in fiirso waaqaca dadkeena jooga waktiga nool qofbaa inteena badan waa laga yaaba in lahayn de horta aan ku yar gaajo waxaan iska sii wato maanta wixii ka dambeeyana ya laakiin raggan iyagoo dherigiina uu karayo wax kalena aan haynin ayaa waxay sameeyeen xagga kale roongebiisiba halkaasay ku joogsadeen xikmadda loo xaaraam yeelay wallahu aclam ilahay ba og subxana wa tacaala laakiin fardaha oo iyaguna dee sidanoo kale loo raran jiray oo la isticmaali jiray inkastoo waliba kasii faaida badan yihiin iyaga waa la baneeyey hilibkooda calaraajka oo waxay tihi umu salama radi allahu canha naxarna calaa cahdi rasuuli sala allahu alayhi wasalam farasan waqtigii nabiga waxaanu gowrancay bay tihi faras bukhaari baa xadiiska wariyey marka fa inahaa rijsun ereyga rijs nijaasna wuu noqdaa uuse ka ballaaran yahay o waxay dhahay waa kullu shayin yustaqdar kullu shayin arijsu kullu shayin yustaqdar wain lam yakun najisan waa shay kasta oo la qurunsado yustaqdaru waa daal dhibcine shay kasta oo la qurunsanayo oo aan naftu jeclaysanaynin oo de matalan wasakdaasoo kale ka mid ah ila waxaan nijaasahayn baaba laga yaaba uskagiisa iyo waxa ayna iska fogaateen ayuu noqonaya marka de inuu nijaas yahay buu sheekhu iminka xadiiskan usoo qaatay isagu baaku wuxuu keenay fainahu fainahaa rijsun laakiin daahirka wallahu aclam waxad mooda nijaas ahayne dee ay xaaraam tahay hilibkaana xikmad ku jirta awgeed laga wanaagsayay la isticmaalo oo caafimaad ahaan baanay u wanaagsanayn lamaa kaana marku ada yowmu khaybar amara rasuulu lahi sala la sl rsulku wuxuu amreeyey abaa alxata abu alxa alansaariy fanaadaa uu dhawaaqay in allaha ilaahay iyo warasuulahu yanhayaanikum waxay idin diidayaan can luxuumi lxumr lhliya waxay idin diidayaan xumr ahliya markaa dee nahyiga rasuulku waa nahyi xagga ilahay un ka yimidoon markaa inay banaanta in la xidhiirin kara halkaa laga qaadanaya walow axaadiis qaarkood nebiga alay slat slam hadiiday markii dambe inuu ogolaaday ayaa laga qaadanaya fainahaa rijsun arrintaasi waa rijs waa nijaas wey mar haddii nijaasta waaye dee miyaanay lucaabkeedii dhareerkeedii iyo jirhkeedii iyo waxyaalahaasi aanay nijaas ahayn maya rijsigaasaan horta la isku waafaqsan inay nijaas tahay laakiin waynu soo maray markaynu maraynay ayga in dameerka iyo waxyaalahaas bisada la haleeshiinayo ay sidaasi ay raajixaatay sidaasi oo biyo hadduu hadduu ka cabo weel halkan ku biyo uu ka cabo dabeetana ay kusoo hadhaane biyaha wax ka soo hadhaan ama weelka laftiisiiba afowgeliyo inaanu nijaasoobeynin dee in nijaas daahira lagu hayo mooyaane oo inta badan waxa laga yaaba in wasakda iyo waxa uu cuno haddii nijaas daahira lagu hayo waa mislo kale taasi marka jumhuur culama almuhim waxay ku tagsan yihiin halkan looga jeedin rijsiga aan looga jeedin nijaase ay daahir tahay lakiin sida kale loo xaaraam marka qaacidadiina waa naga sheegnay maaha shay kasta oo nijaasi maaha shay kasta oo xaraam nijaasi an cmr bn khaarij radi alahu canhu qal wuxu uhi khadabana waxaan u khudbadeeyey rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam biminan minuu noogu khudbadeeyey wa huwa calaa raaxilati isagoo hashiisii saaran wa lucaabuhaa dhareerkeediina yasiilu uu kusoo da-ayo oo uu kusoo daadanayo calaa katifi garabkayga ahrajahu axmed watirmidi wasaxaxahu tirmidina markaa wuxuu waa saxiix xadiisku markaa marka shawaahidiisi la isku geeyey bay culimadii xadiisku yidhah waa saxiix ama waa xasan marka xadiiskana wuxuu daliilu yahay طahaarati lucaabi اlibil alxadiis daliil calى طahaarati lucaabi اlibil geela dhareerkiisa ka soo daadanaya matala neefkii oo neefko kale marka afka laga xidho ee uu xakamaysan yihi wuu dhareerinaya hadde candhuuf baa kasoo daadanaysa marka rasuulku markuu khudbadina alayh isalaatu wasalaam isagoo hashii saaran si dadka dee ugu muuqdo ninkii hasha hayay oo saxaabigan camr ibn khaarija ah hashaasi dhareerkeedina jirikiisana kusoo daadanayay markaa rasuulku ma odhanin alayh isalaatu wasalaam he iska iska nadiif ila waa nijaasi marka in badan dee saxaabadu maadaama ay geelaa kaxaysanayeen gacanta ku qabanayeen afka markay u xidhayeen waxyaalahaasoo dhan taasina waxay daliilu tahay maadaama dee marka horeba hilibkiisana la cuno inuu daahiriy kaadidiisaaba daahira maxaad umalanaysa wax kalena khadabana rasuul lahi sala la wuxuu noo biminan mina waa maalintii tobnaad ee ciidda wey oo mina marka dabxiga iyo rabiga iyo xalqiga la sameeyo halkaas ayaa la degayaa saddex cishood dib loo joogaya wa huwa calaa raaxilatihi isagoo hashiisa saaran walocaabuhaa dhereerkeeduna yasiilu kusoo daadanaya calaa katifi garabkeega kusoo daadanaya bayaanu kayfiyati isaalat almani min athawb kole ciwaanka idinka idinu samey filay waxa weeye sideebaa manida loo hagaajinaya mise nijaas ma tahay وعن cائشha رضي الله تعالى عنها قالت كان رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثuma يخرج إلى الصلاة في ذلika الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قالت وعن cائشha رضي الله تعالى عنها قالت waxay tihi كاna رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulku waxa yغسل mid maydha almaniya manida ayuu ka mh ayuu meydhi jiray uma yruju ilى الصalaa dabeetana salaaduu ugu bixi jiray fi dalika thawb maradaa iyada ah maradaa uu ka maydhay manidii oo iyadoo sideey wa ana aniga oo anduru eegaya ilaa ahari اlgasli raadkii maydhitaanka fiihi maradaa dhexdeeda ka arkaya ayo iyadoo meeshaa in la maydhay oo welib qoyaankeedii uu sii muuqdo ayuu salaada ugu bixi jiray mutafaqan caleyh walimuslim muslim wuxuu soo laqad kuntu waxaan ahaabay afrukhu mid ka jejabisa min thawbi rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam marada rasuulka farkan jejabin oo fa yusalii fiihi dabeetna uu ku tukan jiray wa fii lafdin lahu warin kale waxay ahayd lahu uu iska leeyahay muslim laqad kuntu waxaan ahaa axukuhu mid xoqda haddaan caayisho ahay manidaasi yaabisan xaala uu yahay mid engegan markay engegan tahay bidufri cididayda ayaan ku xuqi jiray min thawbihi maradiisa marada nabiga aleyh isalaatu wasalaam ayaan ka xoqi jiray marka xadiiskani daliil wuxuu u yahay in dee nebigu aleyh isalatu salaam maradiisa uu nadiifin jiray o ka beeri jiray manida waana arrin loo daliishan karo inuu nijaas yahay marka masalada culimadu sheekuna imika baab nijaasaadku u keenay isaalatu najaasa iyo bayaankeedii culimadu najaasada qaarkoodna waay dha waxay manida waxay dhahen waa nijaas qaarkoodna waa daahir bay dhahen waxaana daliilka u dhow cidda tidhi waa daahir inaanay nijaas ahayn waxyaalaha ay cuskadeen waxaa ka mid ah maadaama asalka bani aadamkaba laga abuuray manidaasi dee waxaa ka dhalanaysa haddii la dha waa nijaas maxaa ka dhalanaysa de in laha bani aadamka asalkiisi baa nijaasaha markaa maadaama bani aadamka laga abuuray nijaas cidda tiri waa nijaasna waxay daliishadeen axaadiistan sida marada looga meeri jiray iyo ugu dadaali jirtay taa waxaa lagaga jawaabay laakiin dee shay kastoo la yska maydha nijaas maaha shay kastoo aan wasakha amba markaa la qurunsanayo ayaad iska maydhaysa maradaas boorku markuu marada kaa maro amba wax kale kaa maraysoo ma meedhis bale waxaa bay daliilu noqon kartaaba inay daahir tahayoo waxay leedahay markuu engegan yahay intan cidideeda ku xoqo ayuu ku tukan jir intan jajabiyo ayuu ku tukan jir waan meeri jiray kumay soo darinta marka haddii shagu nijaas yahayna engeyga engega laftigeedu nijaasnimadii kaga bii mayso hadday saxara ah wax kale meel marto oo dabeetna maradii ay marto qofki ay ku engegto dabeetana ka jajabiyo oo raadkeedii urteedii weli meesha kasii muuqdo miyay daahiraysaa maya marka taasi waa xagga iska nadiifintu de waxaan nijaasahayn waa la iska nadiifiya taa lagu daali marka almihim maridu waa aahir qaabka sahlan ay u daahirin jirtana way sii caddaynaysaa iyadoo maradii sii mu kasii muuqato qoyaankiina shayga marka tusaale ahaan haddii nijaas ba yahay marka lagu soo qaado in nijaas yahay haddii nijaastii la maydhayo la suuliyey laakiin raadkeedii oo qoyaankii lagu meydhay oo kale uu maradii kasii muuqdo waa lagu tukan karayaa waxaa laga qaadanaya in manida lagu kaaftoomi karo marada jijabin laga jijabiyo dabeetna qofka iskaga tukan karo isagoon maydhinba inuu ka tukan karo taasina ay daliilta inay tahay nadiif kaana rasuul lahi sal l sl rsulku waa yaqsil mid maydha almaniya uma yruj il salaati ayuu bixi jiray fi dalika thawb maradaas ugu bixi jiray uu ka maydhay wa ana andur anigoo eegaya ilaa ahari اlghasli fiihi raadkii maydhitaanka walimuslim laqad kuntu afruku mid jijabisa ayaan ahaa min thawbi rasuuli اlah salى اllahu alayh wasalam farkan jijabin oo fa yusalii fiihi dabeta waa kutuka jira wafii lafdi lahu lahu ay limuslimin laqad kuntu waxaana axukuhu mid xoqday yaabisan xaalo u yahay mid qalalan bidufrii cididayda min thawbihi maradiisa ayaan kaga xoqi jiray وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نبgu wuxuu yihi يغسل waa la meydhayaa min bowl الجاariyati inanta yar kaadideeda waa la meydhayaa wayurashu waa la rusheynaya min bowl الغulaam inanka yar kaadidiisana أkhraجahu أbu dawud والنسائي وصح الxaakim xadiiskana wuxuu daliilu yahay ilmaha yar rag iyo dumarku doona ha noqday kaadidiisu inay nijaas tahay lakiin qaabka loo daahirinaya ayuunbaa kale sahlan in sha allahu xiisadeedaba aynu halkaa kasii wadi wallahu aclam waxbillahi tawfiq wasalaamu calaykum